غزوة الحدaybiya وbayعة الرضوان hadihi محalha ومبحثha غزوة الحdaybiyati xudaybi makaanki leraay dulmaadki وbayعة الرضوان baycdi bayعة الرضوان leraay yani hada ma hadihi محalha ومبحثha sababha sabab الغزوati غزwadan tan e sabab she ana anabiya sala allahu alayhi wasalam iyo kharaja huwa nabaga bahi yuriidu huwa nabaga haal doonaw makata maka doonaw muctamiran haala kawnihi muctamiran haal cumro un sood laa muxaariban haalayki xarban dareera un hayn wa macahu maca rasuuli rasuulka macayshay may haadana alfun wahamsumiatin kun i shan boqol oo min almuhaajiriina muhaajiriin i walansaari min alansaari ansaarey macayshay haadeen bilaa silaaxin hublaanno macaysh haadeen falama calimat quraysh quraysh markay ogaatay bikhuruujihi khuruuj nabiy nabiga bahawshay markay ogaatay ijtamacat hiya quraysh is aruuride hadkulumti limancihi manci nabi nabiga reebowshay can beyt illahi ilahay beytkil kureeb beytki alxaraami xurmud lahay walaakin lam yaxdur ma darisna fiha fi lgazwati gazwadaasoy xarbun xarba maka darisna may wa litacdiiman wiinayow darteeda lixurumaati lbeyti beedka xurmiyaaljayigool wiinayow aladi beedkaasoo jacla lahu ilahay aleyhu beedka xaraman xaram kuwaali xaramkaaso aaminan aminga kuwaali walama wasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha marki deeray alxudaybiyata makaanki xudaybi leeraay marki deeri eelko magaashi milkiyaali xudaybi leeraay marki deeri yaarsala qurayshan quraysha dirta ilayhi ila rasuul yan dirti arusula irgi dirti yasaluna hal rusula su-aalayanhu annabiya nabaga su-aalayan can sababi majiihi maji nabi nabag kooyawkiisa sabishay warsadaayaa faarsala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay diray ilayhim ila yani qurayshin qurayshin dika aan diray cuhmaana cuhmaan yaan diray liyuclima huwa rasul cuhmaan sin ogaahiyo hum qurayshin ogaahi maqsidahu maqsida rasuli ay kasdahu kasda rasuli rasuulka kastisin ogaahi wabashara naahi wabashara wabashara huwa rasuulkan bishaaray almustadcafiin ahaani maka laka laciibsadaay oo gaalada laciibsadaasay muslimiinta ayeen biqurbi lfatxi fatxu maka dhawaanshadeed yan bishaaray waan allaha ilaahayna mudhirun daahiriyi doono diinahu diin allah ilahay diinta daahiriyi doono falama xabasa falama wasala cuhmaanu cuhmaan marki deeray ilaa makata maka deeriya xabasa xabistay hu cuhmaan qurayshan wa xabisti fashaaca may faafay cinda almuslimiina muslimiinta di o may ka faafay ana cuhmaana cuhmaan ba kutila ba kutila huwa cuhmaan ini dili cusmaanki wal xabiski kalku yani wa kay mana tuma nagadaaso leer walaago nusug kabacdi sidii xabiso saasle maalin atmiir malki hilmi kalkun cusmaan may oo arinti faafideena niman gaale faafiyeena ini cusmaan igoomki lijari bila dili fadaca rasuul irga lidilaw majaro jarne oo marba irgaday lidili ari rasuulka fadaca rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshan weeri annaasa dadkan weeri lilbaycati balamaw yan weeri fabaayacu labalameen wa nabiya nabaga labeeckameen taxta shajaratin geedo hoosiya kala balantame shajaradaasoo hunaaka fi hunaaka xudayfi yaali kiyaali may kala balantameena calaa allah yafiruyo un roorna oo yani gaalada la degaalamaano intiiba nafbaka jarta la degaalama un roorna watusama hadihi tanti albaycata baycadan ee may laka magaaway baycat ridwani raalaashidi baycadeedi laka magaayo gazwat lxudaybiya xudaybiya gazwadeedi iwa baycat ridwani baycadi baycat ridwan leeraay haadihi sababuha sabab lgazwati dulimaadkan kan e sabab she ana nabiya fa arasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shee ma aragay fi manaami manaami rasuli rasulkan dulmeedis dhadiya may ka aragay ru'yat lambiyaai waxyunga leeray ambiyada ilmidiyo waxyo wali oo hilimo nada hilimo wali caadil ka araga malka dhagamaw laakin ambiyada hilimidiyo ka aragan dhagamaayan waxyo bu manaa ru'yat lambiyaai waxyunga leeray kolka rasuulka ma argay sala allahu alayhi wasalam ra'a rasuul sala allahu alayhi wasalam fi manaami manaamin rasuul may ka argay anahu ana rasuula ba sala allahu alayhi wasalam dakala galaayo makata maka galaw huwa rasuulki waa saxaab waa saakis maka galaayaan muxalliqiina haal madasho hiiridaayan muqasiriina haal mada gaabsadaayan taasa hilima ka argi waay kusiya saakis oo maka galaayan oo madasho ma hiiridaayan waana ka gaabsadaayan iyo aragi faakbar nabiy nabag an kabray almuslimiina an kabray anahu ana nabiya nabag bu yuriidua nabag doonaw alcumrata doonaw hilimidiis aragiiba dhabeeyawnala rasuulka ku dhabay kolku cumri inbahe an may kiilamooday igo mada hiiridaano gagaabsadaano a kubaniya aragay cumro kubaniya aragay sanadkan cumri inbahe asaabta saasan sheegi wakaraja nabi wakaraja biman macahu wakaraja nabiy nabag labahi biman labahi macahu maca nabiy nabag maca shihaadeen may sheegay kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol oo kale haayen baycat ridwan dadka meelaga jaray kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol intiin dhexayti ahaayen oo rasuulka la jara kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol baycat ridwan biskolku dadkiisu macashi haaden labehen hataa wasala nabiy nabag ilaa deero aqsa alxudaybiya ee magaalada xudaybiya leeraw leelanka fog ilaa deero falamaa samicat qurayshun quraysh markii deegday biguduumihi guduumi nabiyi naba hagalowshay marki dheegdi oo muxamed hasoodi asaartis dheegdiya arsalat hiya quraysh dirtay law lirasuli rasulka laantisa arusula ergiyaalan dirti yasaluna haal warsadaayan ergiyaalkasoy hu anabiya nabag warsadaayan can sababi dalika dukuli galowkaas kaasa sawishe e makia galahayt laylikliya may han galahayt yo ling warsadaayan mana wa kana min jumlati rusulihim rusuli quraysh quraysh ergada dirsati dadka akyaarta dirsati jumladi yomay kumid aha curwat bnu mascuud atagafiy lanle raaya kumide eh. ladima huwa curwo galay ila rasuuli angali sala allahu alayhi wasalam waqaala curwatu mere ya muxamadu muxamadow jamacta ha aruridi min awbaashi naasi dadka isku dardarkoodii ha aruridi dadka oo isku dardar e iya aruridi ciidan iska dardare awbaash maylare dad iska dardare yani waa kay maataasu dad oo qabiilkoon hayne unta kusheen bara kusheen usa kusheen ho aruriyo eh ya awbaash lede jamacta ha hakulmiiday min awbaashi naasi dadka isku dardarkoodi iyo hakulmiidi wajita lakoytay bihim bi awbaashi naasi dadka isku dardarshood lakoytay ilaa ahlika tolkikaan lakoyti wa cashiiratika wa ilaa cashiiratika qaraabaditaan lakoyti litakuba inaad shal tabido ha alcashiirata tolkikaka shal ka baabiido bihim bil awbaashi naasi dadku isku dardarka kabaabi dadaha aruursiti oo isku dardar e eh, kabacdi yani wa kay qabiiladiisa iyo tolkika waa kabaabi fadaiter ey litafula fasirse waa ku eyta tafsiriya lere litafula lafasra ey litufariga anta inaad shaltabiido ha alcashirata tolki shaltabiido bihim bi obaashi naasi dadkun isku dardarka e kashaltabiido nakoyteri mana dadkaa kabaabi faday oo muslimiinta may ka tilmaamay oo baaj ka tilmaamay oo dad isku dardaray may wale muslimiin dogda lanko oo yani yaman yaman ha islaame lanko faris eh lanko reer ciraaqe ha islaame lanko yani waka gureyshe islaame lanko kale ansaariye islaame dad isku dardar e kalku yoogya kijeedi mana gabiilhalinko ahayn ilan muslimiinta gabiilhalinko eh dadkaasa ha tolkaaka baabiid fadaiteeri ina qurayshan quraysh qad xalafat hiya quraysh daarati anlaa tadkula antaadan galaan makatan galaan hada alcaama fi hada alcaami sanadkan kan en galaan abadan galaane kadhaarati saasa quraysh kadhaarati wa adina maga saasa kadhaarati ee kulay saasa jarteen sheeg uma ja uma raja curwatu curwa nagadi bad bacda an ra'aa huwa curwa markii aragi bacdishe ma walaagi tafcalu aab asaxaabatu ma walaagi markii aragi bacda ma ra'aa huwa curwa markii aragi bacdishe nagadi ma walma aragi tafcal صaxaabatu asaabta falas birasuulika falas sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulshaka falas injeele asaabta si rasulka injeele markiis aragi yani nafsi on huraayan aragi markaasa nagdi wa id cile kana nabiy may haaday walaws aragiasange id cile kana nabiy naba may haaday sala الlahu alayhi wasalam laa yatawala huwa nabag inin weysay sidaani haadi watakaadu asxaabuhu asxaabu rasuli rasulka asaabtis may sigaayana yaktatiluna ini dagaalaman alayhi calaa maai waluihi biyoskuwaysasla kadagaalaman <clears throat> biyooshe dhulkatisma kaeraan wiji yo wijishe mariyo galantaan hoorsadaayan mamarsadaayan garabka hooba mariyo biyoya kahoorsada marsadaayan kutirtiradaayan yani saasaan barakaysadaayan kolkan lankan osoo langwiinaya yani waki nasalam ama langhore itari si rasuulka langwiinaya arag id ile kaana nabiy nabag ma yaaday laa yatawala huwa nabag inin weysasadaanihaada ilaa watakaadu asxaabuhu asxaabu nabiy nabaga saabtis maysigaayana yaktatiluna ini dagaalamaan caleyhi calaa maai lwadooy iyo rasuulka weysasada ininka dagaalamaa sigaayan yatamasaxuna ma masaxdaayan bi bilmaai biyogasa iskama masaxayan biyogi rasuulka iskama masaxayan wa waida jalasa anabiyu nabag hadi fadheedona khafaduu raariyaayan aswaatahum aswaata yani wahay masalan asxaabi asxaabta soodiyaalsha oo raariyaayan cindahu cinda rasuuli rasuulka iskiskraariyaaya walaa yarfacuna makorwelayan annadara tira ilayh ila nabiy sin winayaya nhishmeeyaya daymadu mankorwelayan walama wasala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki markii deeray ilaa qurayshin quraysh deeri yagaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ngaray lahum de quraysh may ngaray jitu an deer maya walama wasala curwatu dheh walama wasala curwatu curwo marki deeray ilaa qurayshinga akhiyaaran dirsatay khiyaarnimaan dirsatayda qurayshi markiisu nagaday deeri iyo qaala curwatu curwa may goolay lahum liquraysh may ngaray ji'tu seedi an ana landalnare haadi jari kisra waasi koron seedi curwisaas leh kisra malikul fursiya lere malikul fursi waay kulu man malaka alfursa fahuwa kisra lere jari lang ala lankibir reer fursa mari nagado iyo kisra lere jari ji'tu seedi kisra wan seedi fi mulki mulki kisra kisro boqortooyada sahabiya soo kasuganyi yaan seedi yani wa kaysara wajitu seegay kaysara kaysar yan seedi kaysarna may lerey kullu man malaka rom reer rom boqoryaalsho kaysar ah, leray lamba oo reer rom madaa naga magaashay kaysara laqarshay leray yani wajitu seedi kaysara an seedi fi cadamatihi cadamati kaysara kaysar boqortooyadis sahabiya soo kasuganyi cadamidis mada mada madaxnimidis fi cadamati cadamati kaysar kaysar boqortooyadiis soo kasugna an seedi fama ra'aytum aran malikan langlay bogor eh maligaasoo fi gomi gomil malik maliga tolshay goomshay dahdiyo kajar mila muhamadin muhamad lamid aho waa saxaabi mila saabi asaabi muhamad lamid eh maaragneeri mana aladina asxaabtaas oo laa yusalimuna dhiiban hu muhamadin in dhiibaan lishayin walin in dhiibaan mo dhimada koranglay maahina waf mansali maahin si injeerin hata waysidiisa iska dilaaya lang maligasaas oo kale weligay maaragneeri boqoryaal balna uteeday waan fama raaytu marag neeri malikan mali marag maligaasoo fi gawmihi gawmin malik maligaas kolshay ka dhex jar mila muhamadin muhamad oo kale waa saxaabi mila asxaabi asxaabi muhamad muxamed asaabtis oo kale weligay marag neeri aladina asxaab laa yusalimuna salimana hu muhamad bishayin shayin min dhiiban wayo salimaayang mala difaacayan laymaayn rid meeray fanduru lankaas muhamad iyo asaabtis iyina lan khatare waha aragay oo goomshayni kudambooyan ha aragay may wala saanan qurayshatin fanduruu fiiriya ra'yakum ra'ya isin ra'yigin qurayshatin fiiriya may wali fainahu ina muhammad carala huwa muhammad bandhiki calaykum korkin asin bandhiki rushdan hanuunga asin bandhiki faqbaluu aqbalaa hu arushda hanuunkas aqbala dacwo kaada islaamkaada lamasangarne usu aqbala muhammad waini ana laakin marki ana saasan lahaa lakum isin lahaantin naasixun eri diloka obsade ogda muhammad rahaa obusere naftis balakalaaba me koobsade kalku ana sing naseexaya ay leedi tala le ma ina sir hoog masinli wa ini ana naasicunki naseexaya lakum isinsin lataliyaw lay ahaa waakaafu ana may koobsadey anlaa tantasiro inisin guulaysane aleyh ala mahamad kaguulaysan oo muhamed alaharbiyaani diintiis makaadaan ersanga inin kaguulaysane koobsade ali e intisaasan deerna nungasimbarnike gaazasari kalku anana sababuha sababulgazwati gazwada kawashe ana nabiya sala allahu alayhi wasalam yakaraja nabiy nabag bay yuriidu nabag hal doona makata maka doonaw maka may ka doonay geerad baa kui jirooday muctamiran haaleyki cumraysadaw laa muxaariban haal an xarbiyaan xarba man ban mana wa macahu maca rasuuli rasuulka macishay may haadena alfun wa kamsumiatin waka kun iyo shan boqol ama kun iyo far boqol meelosay adantin dhexays kun iyo far boqol riwaayaat gaar mayraan kun iyo far boqol gaarna mayrana kun iyo shan boqol tuman iyo afar fidha oo kale tun iyo afar fidha oo kale tuma ifadhigiiba boqol gofa wamacahu maa rasuuli rasuulka maisa may haadin alfun wahamsa mia kun i shan boqol min almuhaajiriina muhaajiriin kakooban walansaar min alansaar ansaar kakooban ahay bilaa silaaxin bigayri silaaxin ublaangna haadeen ubna wedin mana falamaa may wali cumradaylambe ubin wedin falama calima qurayshn quraysh markii ogaatay bikuruuji kuruuji rasuuli rasuulka fawshay ogaati min almadinati kubay ogaati ijtamacat iya quraysh kulunti misme ijtamacat iya quraysh kulunti limancihi mancin rasuuli rasuulka reebosheen kulunti can bayt illaahi ilahay beytkali kureebo beytki alxaraami xurmad ilahi walakin lam yaxdus mahderisne fiiha fi lgazwati gazwada dhadiye xarbun xarba mahderisna tacliima liajli tacliimi wiinayow darteed oo licurumaati lbeyti beedka hormiyaalsheli wiinayow aladi beedkaas oo jacla allahu ilahay walayhu beedka xaraman xaram kuwali xaramkaas oo aaminan aamina kuwali walama wasala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi marki deeday alxudaybiyata eelkii xudaybiy leerahay marki deedi ya arsala qurayshan quraysh dirti ilayh ila nabiy nabagan sikean dirtay arusula rusulahan dirti yasaluna hal quraysh suaalaan nabiya can sababi maji maji nabiy nabag hooyoshay sabishay suaalayan dadki hadirtalen may kumid aha curwat bnu mascuud ahay si hadda mudan oo kale kaasa hadirtatay ma inkoyti mucamad hawarsay wala inkoy hawarsay faarsala rasuul rasuulka na diri sala allahu alayhi wasalam ilayhim ila quraysh an diray cusmaan bna cabtaani waman macahu an diri hada tuman oo kale la sheege cumar landir lafaday cumar unbaaha guraysan sew hala hadal sheega lai aniguna cumrila so lo soono cumar meeray rasuul allahu alama e eh, ana qabiilkay miilaki yariya reer banu cadaw reer cadawi ah, cumar bin cumar bin cumar bin khadaab is reer cadawi ahay ana qabiilkay ka yariya ah. cusmaana tolshay reer banu cabdishamsi miilaka badana cusmaan dirari mana besidiya cusmaan laka diri tolshay difaacayan reebayan cusmaan haldiroledi liyucallima huwa cusmaan sin ogaahiyo hum qurayshin ogaahi maqsadahu ama liyucalima liyuclima huwa cusmaan sin ogaahiyo hum qurayshin ogaahi maqsadahu maqsada rasuuli rasuulka gasa sin ogaahi rasuulka walaw sado anbahi makaanka bahi sin sheego dadkan ogaahi wabashara huwa cusmaan sin bishaarayo almustalcafiina dadka la laciifsada oo maka laka laciifsada oo muslimiinta aho miilada kaxayirahayo bishaaray biqurbi lfatxi isku sabra maka bal furudo doona mardhow saas bishaarin dadnay jirena oo muslimiine oo maka laka la ciibsadaayay dadsho hireeno xabiseeno hijirin indiideeno meelilka la ciibsadaay gekas ilaahay toogayan ilah meelo noo bilaaya cusmaan aladari kolkun dadkiyo ahaayna may bishaare ledi ini mardhow la furudo doon maka wabashara huwa cusmaanka imbishaaray almustalafiina an la la ciibsadaay fi maka talklacifsn bishaaray biqurbi lfatxi fatu maka furushadeed ma yani biqurbi lfatxi fatxu maka maka furashadeeda dhawaanshadi an bishaaray waana allaha tacaala ilaahayna mudhirun ilaahay daahiri doono mar dhow diinahu diin allah ilahay diinkay muujiyi doono daahiri doono taasan sheega lai dadkiyoina intaasalan diri qurayshna ogaahi ininu cumraan bani dadka oo muslimiinta meelilakaxayirahayona kaxabisahayoona yoona insheegini fatumaka habawaati ilaahayna diishe habaayii doon insheeg sa cusmaan lagadiri oli lagdiri cusmaan taasaay oo baseedi kalkun cusmaan mureysi hadhawaayen kolshay meelka badanaay kalkun yani waa kay masalan ba maka degdegneed majil hadhawaa leer cusmaan eta yani may welasa may fadaasan cumri fadaasan ha adoorta naftaa isku cumroysa leri adoorta koysa gacbadii roogdaba isku dhawaaq cumreysay diidii cusmaan rasuulka badi lan ogolaayna lan diidi anina ma cumraysada bes kolka yani waaqi wali oo maqsadki hay lan diri akhyaarnimadiya sheegi ee rasuulka ha idiri ana dagaalma ambana dagaalma socnuna cumri in socno saasa jarte saasa fadaanel bes cusmaan hoobaseedi kolka reebena walaagona sugaaren hasialagaane falama wasala huwa cusmaan markii deyrey quraysh deriya xabasat xabistay hu cusmaan quraysh unga xabisti fashaaca may faafay cinda lmuslimiina muslimiinta agdooda may ka faafay ana cusmaana cusmaan idati lijaray ba kutila huwa cusmaan ini la dili cusmaan bin cafaan wal diliya muslimiinta dhatiyo kafaafti wa markuu rasuulka iyo saabtis markaasa murgoodin horena may jaro jartay akhyaar dadka akhyaarteen mal dili jar lankan hoob marba akhyaareeye tolkoobaha soodaa dirsadey akhyaareeye ergiya ha era mal dilaan kolkan rasuulka lang ergian dirsaday oo la dili eedan kumurgoodi may go-aansadeen siya saafisba cusmaan maldilne ha unosaan dagaalman ban hubsaase dhong mawadan laakin horta cusmaan maldilne ha unoona halinko bayno hirne dagaalamaane yani inaraneere siyu balan lakagali waako fa fadaca rasuul sala allahu alayhi wasalam baycat ridwan erire ah, yani waa kay baycadi baycat ridwan eraay radia allahu canhum ilaahay ku markaas nagda ini dafiyo ilahay karaala nagdi fadaca rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka an weeri annaasa asxaabta an weeri kun i afarti boqol ama kun i shanti boqol an weeri lilbaycati ballamawya an weeri geedka hoosiye fadheedi kulligin balan ilagalaar intiisi dhimada yani dhimadaanalay maahin dagaalamaana diinta ilahay difaacana fabaayacu labalantmen hu rasuul labalantmen sala allahu alayhi wasalam taxta shajaratin geedka hoosiye hunaaka fi hunaaka milasaati yaka labalantmen wa cala an laa yo nroorn kutiba nabaka jarti on roone dagaalmaano difaacan cusmaan waylilka dili difaacan mana watusama maylka magaaway hadihi bayca balankan ee eh, maylka magaaway baycat ridwani raalahaashadi baycadeed yalka magaawi ay baycada maylka magaawi baycat ridwan yalka magaawi ahe asilatun hadihi asila ma sababu gazwati xudaybiya ma sababu gazwati xudaybiya xudaybi dulimaadkeeda sababisha may haati sababuha ana nabiya kharaja yuriidu makata muctamiran la muxaariban saas aha hal xadata bayna alfariqayni xarbun la ma arsalat qurayshun quraysh may hadirti maada arsalat qurayshun may hadirti lirasuuli sala allahu alayhi wasalam bacda wusuuli wusuuli rasuuli rasuulka markii deeday alxudaybiyata deri may hadirti walama wasala rasuul alxudaybiyata sala allahu alayh wasalam arsalat ilayh qurayshun arusula rusul yahadirti man arsala rasul rasuulkan ay diri sala lahu alayh wasalam ilayhim ilaa quraysh an diri cusmaana maada facla qurayshn quraysh bicusmaana cusmaan may kafali xabasuuhu maada facla rasulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may fali xiina waktigi shaaca katlu cusmaan cusmaan dilshay marki faafi rasuulka may fali yani wa kay falama wasala hay yani fashaay saas wa ahay fabayacu fadaca rasuul sala allahu alayh wasalam annaasa lilbaycati fabayacuuhu taxta shajarati hunaka ila akhirih sulxu lxudaybiyati xudaybiy heshiiski ahay hada maxaluhu sulxu makaankii xudaybiy leeraay heshiiski nimankii gaaladi markii oo argeen rasuulka iyo saabtisa balan sameeno balan hagalen ogaadeen oo kolkun dagaal hanso o dhan ogaadeen markaasa khiyaar hadirsiren marlamaas cusmaan iyo niyaw dadki lajarin wal hadirin hadiyen cusmaan iyo dadki lajarin hadiyen markaasu bacdi yani waaka may sameeyenaha yani heshiis heshiis ya dalbaden wa ini liliheli weliba toman sano dagaalan dhaabne liliheliyo lis dhahmar saasa hadiren wa obsaden qofku yani waaka masalan dagaalka socdo yani waaka masalan hadiba heshiis i walaadasay ogolaado kalkun bes ini ajilcay hanuglaadiya daliilngasa quraish kalkun hanuglaasi wa sulxu lxudaybiya xudaybi makaanti leray hesiisye lama calimat qurayshun quraysh markii ogaatay bibaycati ridwani baycidi baycat ridwananka magadari markii ogaati oo rasuulka asaabtis kun iyo afar boqol ee laheliyey balan lagali iniyo nroorna diinti ilahay difaacan marki taas ogaatay kolku muslimiinta dhaarsadan ogaati yakaafa diya quraysh obsati calaa nafsiha nafsi quraysh quraysh naftiyen obsati waay markaasa faarsala dirti cusmaana waman macahu cusmaan idadkilijaryaha dirti farsala fiya quraysh hadirti cusmaana cusmaan hadirti waman hadirti macahu macahu cusmaan cusmaan macashi haden hadirti wa fi hadihi lgazwa gazwadan tan e dhahdiye ya may hadegay qawluhu qawl llahi tacaala ilahay hadegi ina aladina hami yubaayicuuna balantamaayankaada kaila balantamaayaan inama walkalma jaro yubaayicuuna balantamaayaan allaha la balantamaayaan ar ilahay oo oh, darji eedan wiin wa han rasuul alla adakilibalanta mayan kun iyo afarta boqol e mis kun iyo shanta boqol eh, eh. adakilibalanta mahayan bal ilahiya labalanta mahayan aledi mana yadullaahi fawga aydihim wa ilahay gacantiis may haatay gacmiyaalsho korsho ahaatay ilahiya galantigliyahayana labalanta mahayan saasa ka dhiganta leri mana kalkun darje edangiin sharaf edangiin wa in aladina an yubaayicuna balanta maayan kaadakilibalanta maayan inama inkalmahana yubaayicuna labalanta ma hayaan allaha labalanta ma hayaan lanka labalanta ma hayaan adalay ma e ilahay labalanta ma hayaan a yadulaahi ilahay gacantis may haatay fawga aydihim gacmiyaalkooda korshow ahaati ilahay aayadaasaa diji weliba taas walkudoron waqawluhu gawlullaahi tacaala ilahay golshaya ilahay hadiji nazla qawluhu tacaala hadegi lakad radiya allahu ilahiya karaadla nagadi can lmu'miniina mu'miniinta karaadla nagadi kalku darji eedan win wa may wala ilahay ridigiis wal kuwin ma jara hataa jina hadi lagalo may kuwina ilahay ridigiisa kuwin kalkun iyo oo noolin ha ilaahay imbishaary eh, faaiide yani kun iyo afartaas bool kun iyo shantaas bool baycat ridwan wala lagaritaas lawad ilahay dhaaradahay laanta may lare sawdiyatun lilgasam lacizati wajalaliya ka dhaaraday kada radia allahu ilahay raadla nagadi can lmuminiina muminiinta ka raadla nagadi emew ilahay marki muminiinta ka raadla nagdaw yo isku roogana karaarla nagday me iyo ficil sameeyeen id wakta yubaayicuna balantameynkaada kiila balantameen ilahay marki kiraarla nagda wal ilahay ogoliy markada samayto id wakta yubaayicuna yola balantameenkaada muxamed o kiila balantameen taxta shajarati geedi hoosiya kikala balantameen geedi hoosiya marka ilahay kikala balantamaayeen iyo ilahay radidiis heleen kalkun ficil fayd marki ada suubido diinta ilahay indergaarta markaasa ilahay radidiis la hele asxaab rasul ay fal badan hadi le fal badanaan dadkuwashal fal badade lambasigi hooli iyo diinta walankakawado falog ilaahay iyo darjid ilaahay ngale diinta ilahay walakashagey shadin baanta mana kolka yani asxaab rasul ay fal badan hadi le asxaabu ahlu bedr fal badan galere haddana ahlu baycat ridwan iyan fal badan galere dadku gaabon lay orgay ahlu bedr megaay sid boqol i tumon shan ama tum i ama tum afar antin meegaw kun i shan boqol ama kun i afar boqol intin dhehaytu kalkun yani aman haris e ya ilahay diintiis in gargaaran ereng hadda ficil lay go-aan lay wat hadda nti kaheeno dagaalime dhon hatama dagaalim laakin may go-aansadeeno rasuulka balan la galeena iniyo dagaaliman waan halinkoyo kumid enan roorn dagaalkina madhiina ralid ilahay nasa ka helen macna kalkun casmiga fayle oo ilahay diintiis ad go-aansadaas koy holin fayle qobay adisaraas hataa haabay gobone fadlagaas gadidaasala kele hadii o may diinta ilaahay ni difaacan ng roorna iyo balanka la galen arintina madhine dagaalkina mabadhine laakin waana rimid ilahay keereg mana wakad amara cumaru cumar may amray biqadci shajarati ridwani shajaratu ridwan gooyowshaye amri geediyada aytay oo asaanka ilahay lagad radiallahu can lmuminiin ra hata ilahay magaashagaada id yubaayicunaka taxta shajara ilan maylere geed ma inkafayladile maybere geedki madaas o quraanka lakisheego nka fadli badan lere yani resaaso masalan xaywaanaadkana masalan ad ey eyko eyeyaalka kumide qur-aanka datis lakisheegaya jare yani waa kay masalan ba oo asxaabulkahafi eyki la jari eyeyaalka kaasan fadl badan lere yani waa may ware dadko fayla lasaaxiib lan fayla lasaaxiibo shay faaiida le dadko fayla ilahay dartis nguhenga melodi fidanga sun isku baal difidi ay kaasan faylelmama kok hadi shajaradan timirsan e geedo timire ahay geedo hoose rasulka balantimi geed yadayka geed falo may walay meel ilaahay ralidis asaabtaa kadhiidiya yoona yakiyaali mana geed hoosiye laakin cumara marki dembi gooya lir geed yaday kawsi walan gooy may bua dadkiya ma aragay in geedi barakaysadaayan kolku reed ama geeda naftiya bala caabude ilaaha an man yaka obsadi saas daraadi an gooy mana sadan lidariica foolhumada kakooyas us oo duudow iyo geedagooy walaan hooba foolhuma ama kakooyas liley inkastoo walaal iskufay leyin lalagaba laakin wal suuliye ama foolhuma kakooyas hoob liley geediba ama lacaabude dadka bershay inti ah, zamanka dheeran si geedi lambarkaysaa markadim ama foob ilaahale oo kale langaabude taasa koobsadi iyo dhomba asko igooy macnaha umaragoy wagad am wagad amar wagad amara cumar cumar may amray bikadci shajarati ridwaani geedi shajarat ridwan leerahay gooyowsha amri zamana khilaafati khilaafati cumar cumar khaliifnimadiis zaminshay limaagi daraadeed yan amri faaa huwa cumar aragay annaasa dadka aragi yatabarakuna barakaysadayaan biha fi shajara shajarad barakaysadayaan arag kalkun shajaradii oo baycata ridwanka dheedi lankasimiiliya hoosiya fadheede barakaysade marki saas aragya kalkun gooy may walay dadan lidariica barakaysadaw ka aatigiis on hatoolama dhibi lahayn laakin foolhumo kale shiikeenas barakaysadaw laysila ogaay marki jan caabudow nagato ilaaha oo kale nagaabud saasa koobsadi kolkun salam oo kale naga tirid jib ahaana saasaan gooy kolkun lama arsala lama calima qurayshun markii ogaatay bibaycati ridwaani ogaati yakaafa qurayshun quraysh obsati calaa nafsiha nafsi quraysh quraysh nafsiyan obsati fa arsala dirti cusmaana cusmaanki habisirilaaya dirti waman farsala man hadirti macahu ma cusmaan cusmaan maisha yaaden wadalabat hiya quraysh may dalbatay weliba obsadi faididiy waa asulxa heshiis iyo dalabti fatama sulxu sulax iyo taam nagadi baynahuma bayna qurayshin warasuul sala allahu alayh wasalam qurayshiyo rasuulka lamdatiyo wa heshiis taam nagati bishuruudi shardiyaaliya ka taam nagati alati oo araada qurayshin qurayshba doontay ha shuruudada doonti calaa lisaani rasuuliha rasuuli quraysh quraysh rasuulkeeda lisaanshai ka hiya wahiya shuruudada maybua shuruudadiyo hiriden makaheli balcu lxarbi xarbi ini la deji waay cashara siniina kumusin wa ayaaman annaasu dadka ini aaminan bacduhum bacdigoodi bacdan aaminan oo lisdhax dareeraw la gala muslimiintiya kutabang maka kutabang madiina isku dareeran gaaladii oo kufaar quraysh maka kutabaan qaraabadi oo madina jiraan hafiiliyan haboogodaan misdhaamar mana odaan xarbida kudhaxeeda waa yarjica huwa rasuulka na nagdo canhum can qurayshin qurayshiso kunagdo hada alcaama sanadkan kunagd sanadkan cumro ingalaan sanadka dembadifadaasukoy salaka heli walaa yarudu yo unradiyaan quraysh man unradiyaan ataa huwa mankan seed hum qurayshin oo min almuslimiina muslimiinta kumid murtad lakin muslimiinta hakunagdo ridaawo oo oh, ureejinseedion radiyaan waan ya yaruda muxamadun muxamadna radiyaw man radiyaw ataa huwa manka seeda hu muxamadun seed min qurayshin ah lanka islaamo oo quraysh ah oo muslimiinta dhaagalo hahijiroodo maka seedon madiina seedon laa radiya gaaladan aan radiyaw difadaayan welana difadan dilena difadan cadaabena taas muslimiinta dhibanka sugum fatalaayaqa lmuslimuuna kolkun shuruudadan hoob la fiirin qaar may faidinka jarta muslimiin qaarna may dhib ankajarse yani waa kay masala muslimiinta kalku dhinigo qureysha dankajarta dhinigoona muslimiinta dankajart yani fatalaayaqa muslimuna muslimiinta iya cariirowen cariiri iya nagaden min hadi tanga la cariirowen ashuruudi shardiyaalka cariiri la nagaden walaa siyamaa gaar ahaan weliba mancihim reebowkooda min adawaafi lakureebi bilbayti ilan ilahay rasuulsheena may hahilmooday ini galaayan iyo oo madag hiridaayan yani wa kay masalan bahy madaga gaabsadaayan galaayan cumro galaayan an sheegi e kolka rasuulka ma erno laakin sanadkan kan ewma ernos laakin may sheegay ini gala doono cumraysado doonaan kolkun seeba lanin kureebi dawaaf lanin kureebi daraadiya muslimiinta ilarisogin wa fi rujuucihi rujuuci nabiyi nabaga nagashadii sala allahu alayhi wasalam alayhi salaatu wasalaam min alxudaybiya ku nagadi ya nazalad may hadegday suurat lfatxi surat lfatxi ya degdi ina fataxna laka fatxa mubiina ya degdi alayhi cala rasuli haka degdi fafarixa lmuslimuna muslimiinti faraxen bibushraa fatxi maka hadan maka furashadeedi bishaaradi yaka faraxen maki furaana taas ilaahi eri fatxa mubiinan la eri tiyaka faraxen waclimuu may ogaadeen anahum ana almuslimiina balaabudda inilinku meera maana an yadkulu galan ha maka galan aaminiina alayinku aaminiin mucaligiin halinku u hiiridaw ruusa madaxyaalkooda hiiridaw bacda dalika kaas kabacdiye asbaxa lmuslimuuna muslimiinti ahaadayan ay yani muxaligiina ruusahm yani madashoona hiiridaayan bacda dalika wa asbaxa lmuslimuuna muslimiinti ahaadeen axraaran xuriyaalay ahaadeen yaruuxuuna araawayan wayaji-uuna kooyayan kayfa shaa sifadaayan wacaduma may wiinaday nufuudu nabiyi nabag arantis fulowshay sala allahu alayhi wasalam iya wiinadi marki balanki lagalay bacdisha wa aha oo may liya musalama calima qurayshun quraysh marki ogaatay bibaycati ridwan ogaatiya kaafat iya quraysh wabsati calaa nafsiha nafsi quraysh quraysh nafsiyan wabsati fa arsalat dirtay cusmaana cusmaan iya dirti wamanga dirti macahu maca cusmaan cusmaan macashi hada iye xabisaati adirti وaلب siya qrayش dalbatay aلصuلح heshiisa dalabtay fatma صuلح صلح yataam nagday baynahma bayna qrayشin وa bayn النaبiy qurayشiyo nayo nabo lamdatiyo صلح yataam nagdi bishurوdi shardiyaaliya kataam nagdi alati shuruudadaaso araada doontay ha shuruudadeede qurayشin qurayش doontay calaa lisaani rasuuliha rasuuli qurayش qurayش rasuulkeeda lisaanshaka doonti wahiya yani maybua وadc الxarbi wahiya صلحga maybua وadc الxarbi xarbadijiyosha waay cashara siniina tumun sin harbag lagediy ini tumun sina ladagaalina kolka hadii marba tumun sina fursad helo rasuulka iyo asaabtiis fursad helaan hordaan dacwada maygo dagaalaka jari rasuulku si asaabtiis qureeshana dagaalamaayan hadii odowka inkuwinayay qureeshahay siba kolkun heshiis lagala kolku rasuulka dacwadiis tartiibtiis aan wadada dhinyaalan bae dacwi fidiye fursada hele aran eedan wiin kolka muslimiin sardagan e muslimiinta faa'iidanka jar tumugna maldeeri doone o dhasan ba maka lagobsado doone an waan ya'mana annaasu dadka ini aamin haadan bacdom bacdan bacdo kal aamin muslimiinti gaalada lis dhexmaro lis aamina mana tan liyana fursad wingo muslimiinta hadii marba lis ordaan waa wal ku reebay hadii marba wal isdhexgale tartiib tartiiba dacwadi langudbii kore lankifada tartiib wal lankisheegdada kor yan muslimiinta nkajarta faiida nkajar sharba sharba sedahaad waan yarjica ini nagdo huwa rasuulka anhum an quraish kunagd hada alcaama ku kunagd sanadkan rasuulka iyo saartis cumraan behen godoomo meel kunagd cumrulcudaybilero meel kunagd tan dhibaan kasugo muslimiinta may wale sanadkan ini langhasafaray maka kutabay madina kutabay sagaal bir todob bir se socday maka ko gawshe koy hadana nagdaa sanadkan maya lilaylandidi galawshe dhibaan kasugo habaate laakin sulaxga kuwin waan laa yarudu kufaar quraish n radin man msli man murtad n radin hataa huwa man kaseedo hum quraish nseed oo min almuslimiina muslimiin kumide lan ala lanki muslimiin lanka muslimiinta kumid ho gaala seedo may nagade lanki muslimiinta kutaba gaala lahadigsado gaala seed murtada nagade kolkun lan ala lanki adaki ninkooy una ninkooyo eran oo muslimiinta na kumid haayo ordhaan oo islaamka hakubaho un haning nagada mahaking nagaano eran macnaha kan yeelen lang murtad le o lang nagnen dhiba male waan yaruda muhamadun laakin tana tanga dhibkasagum waan yaruda muhamadun muhamad ini radiyo man radi ataa huwa mankan seedaw hu muhamadan seedaw oo min qurayshin eh tan dhiba kasugum lankoto oo quraysha kutabaw oo rasuulka iyo saabtisan seedaw ay eh, lang muslim ew eh. gaalidia ha hahijiroodi muslimiinta koy hoob kolkun lanago quraysh langnaga saweelayan eh, lankaas muslimke ibaayan silciyaayan ilaa dilaayan mismee cadaabayan silciyaayan korkuntiyeedahayti ihaano lang muslim e oo muslimiinta marka waa dhahagali hal gobodoy gaalo hal injeeyoy ihaano edamb islaamka liyaanaysadaw tiyeedahaytina kana waalaw ogolaaday lay rasul wal wala kuwiin mana muslimiinta eedan ku hadlentan hataa cumara kumid ha ya rasuul allah yani alaysa yani alasna cala alxaqi un xaq makateegi niniya wahum cala lbaili yoona bail maka teegina yani se kolka ogolaadane erendulugantan lang muslim ekooy ha ooyaw hana dhahgali iyo fiiriyaan gaala nagaan eri mana cumar cumar ma erayno isku dhaaf walbulak wina ha ilaahiy fri infuru doone dabkiyo e hadi lifadaw nagaan eri mana shardig siga ogolaadan nagaan ilahiy fri infuru doone haddana cumar mbahi arantiyadahay ti weliba sii haysado waay abubakar anteeg abubakar un xaq makasheeganiniya nimankan gaalada baabil makasogun ahaa se lang muslim eninkoy gaalanka nagaale adi macna markaasa cumarna maylarey ra'yu abubakrin ka ra'yi ka ra'yi nabiy sala allahu alay wasalam abubakar ra'yishay nabag ra'yishay isku ra'yi oo kale haayo rasulna meerey rajulka gundishay gobsoy adi rasuulka walakiisha rasuulka lakiis rasuulka gundishay gobsoy wali rasuulka weelka er weel adi macnaha meel agga garta rasuulka si ilaahay oga isku dhaafa kalku dhib maleehan wal nagey bes cumar sabiata us oo yani waa kay ogolaayne isama usku eri macna ilaa hataa marki demb us eraay marki usa hadalka isugahaayo oo rasuulka usa diiday walaa adkaysadaay gadaalkan macnaha kushilaayo eri macnaha ilaa rasuulka sabeenku ku yiro walbadan camal ay kusuubiyo ilaahay oo dhaaf geelad rasuulka hadalka kanagay an eriya deeriya eri marki demb may walay arintiyadahayti walyar mahana ilahay firiya muslimiinta un um furi lang lang nagi jar mana lang gaalada lang nagi jar laakin lamaisdamadeer ilahay firian um furi mana isla markiiba may kumid ahay dadka la nagay meelikoyen yani abu janzal lang kuleerahay abu janzal yani aw shay oo suheel ah iyo balanka dadka oo kala jaray rasuulka balan la gali kumid ahay kolkan abu janzalki isla marki meelakoy is oo katiini sirinyi muslimiintantroogan adheegi hadhuumudi awshayna hostaba rasulka heshiye ajari gaalahay awshay gaal awshaya hiri haban hadhuumud isoo sarig sirigleya hadagshay jiidaw ya muslimiintaas ka dhahridi ulkumeera yani muslimiintaas ka dhahridey koy awshay ba meelo roogi dabka gaalad hadirsadeeno balanka quraaya ka jari ooba kan balan kubilaaban shardamey lan ali lanki adkiinko kan ala kubilaawe kan balan nage ema rasulkuna sala lahu alayh wasalam hadilay wargadab aasm injirne balanki hadilay bala gorahay kan makajar kan hoob lang nagaana heshiiska dhom kubeer bes kalku heshiiskiy walkasana kumuhiimsanaay rasulka heshiiska aragaay waaba marka lilay inaa fataxnaa laka fatxan mubina lilayb mure asxaabtuma in fahmeyna maka furashadiya laakin maka furashadiaba may kuwinayay lera heshiiskan kan eh fata mubinan lilayba maylin kafasire ulmad kafasireena sulxulxudaybiyahay may welay heshiiska soy fursad wiingyala kaheli ilaa marki demben makada furashadiy saba naga bes abujangal soo fiiriyaw mas ooyaw la fiiriyaa la nagi mana gaaladi lanagi kufaar guresh awshilaba awshilandhiibi ilaahiy manaa ti rasuulka raayo iyala ilaahiy fristin furudon yani waa ka isku sabareeri macnaha isku sabr ilahay kristin furo doone wal nagi isoo dhasan ciyaaldjidaala nagi bes yani sardigi isugahay muslimiinta eedanka cariirowen waa kotanilay fatalaayaqa lmuslimuna muslimiinti cariirowen talaayaqa cariiri iya nagden hibissho cariiri nagdi min haadihi danga la cariirowen fi ashuruudi shardiyaalkan eh weliba walaasiya ma gaar ahaaneed maabalijarto batantinka cariirowen mancihim kureebowkoodi min adawaafi bilbayt dawaafo lahayn taas taasna elan lacariisoen wa lang muslim eya muslimiinta gaalada kumi gaalada kutabe muslimiintan koye walnage cariiri warto tan kala sana sanadkinga umbayslaasan sili nasuga sanadkin magalaasan sanad dembe cariiriya kanagasi sidii ata sabren rasuulka isku sabra salidiya ilahi nin furu dooneen fatallaahi gal muslimuuna muslimiinta cariiriwen gaaluu ma ereni waan haato gaarso hadalenba lirasuuli sala allahu alayhi wasalam engaren kayfa narud naxnu una radiyaan ilayhim ilaa quraish quraish oo gaale senkaradiyaan man muslim muslim unradiyaan jaa huwa manka koyna una nin koy musliman hadi lang muslim unaana dhahgali iyo gaalan radiyaan cadaabayana dilaayan ba yoon walaa yaruduna gaalada yoon maradiyaayana man murtad maradiyaayana jaa huwa manka nseedahum yonsedi murtadan hali ki murtad ehe una nootabi nootabinama hanin radiyaayan yona roogey ununa kininkoyo muslim yo lang radiyey saareg mana midbu hanka yeede faqala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka meare horta man dahaba lankitab mina unhalno miday abcadahu llahu ala fogaayo eri lanki unun muslimiin enootaba murtad nagad kaas alla mahanabo nagashadiis ma falan murtad laybua ilahay or fogaayo eri kaas laakin waman jaa lankikoyo na una ninkooy minhum min almushrikiina halku miday gaalada lankumida ninkooyo ha islaamo ninkooy oo reed farabadna cunun muslimki sugaayu mankaas radiino ilayhim ila lmushrikiina an radiino fasayajcalu llahu ilaahiya an weelo doon lahu liman mankaas muslimka e eh, inkastoo la cadaabaw farajan an weelo doon o mahrajan an weelo doon man ilahiya farij an weelo doon mahraj makaanbahaw an weelo doon farajan teedumo iwa mahrajan makaanbahaw ilahay an weelo doon waana nagasi macna la muslim la radi isla marka ilahay farajan furi yani kolka reesaas dhib e, badan a muslimiinta dhiba yani dhibsadantayade fatalaayaqa lmuslimuna yani wa kay masalan baahay saas wa fatalaayaqa lmuslimuna muslimiinti cariirsawen min hadihi tan alcariirsawen ti al yani wa min hadihi shuruudi alcariirsawen walaa siyama weliba gaar ahaan mancihim reebowkood iyo alcariirsawen min adawaafi dawaaf laku reebi bilbeyti betkla dawaafalahay faqaaluu lahu ya muxamed inamaa xasala qaama bi sufahaa mina fabicis ilayna biman asarta faqaala yani waa kay saaso meelintan ena oo fata dhaalu hoosum isku qorahay fatalaayaqa lmuslimuuna muslimiinta xariirsawen kol muslimiinta marki xariirsawen oo may jartay cusmaan habiteena hadiran meelileeraay meeliyeelku sheeg lafadaay meelin hada meelin lambar lambar lama hoos kugobad lama calimat quraishun bibaycati ridwani afat ala nafsiha merd milalkusheeg habuna laalu may kagoolena quraish kufaar quraish law lirasuuli may ngalen ya muhamad muhamado inama xasala walixasali maama sufahaau dad gaabiyaale lagumen bibima lagumen milnaanoomid fabcad ilayna hanindir biman hanindir asartaada gafaali oo manaha marki oo cusmaan la gobsadi yadda dalin eh gaabo inti has bobsadeen iyo muslimiinti degaana ka oo xudaybi roogan bes meelo iyo oo werwareegayaan oo meelo werwareegayaan iyo galanta lakadhiki muslimiinti waardiishoa aragi wal hadhoobadi galanta lakadhiki kolkan yani waa kay markaas hubsho wedadan tiyeedahay kia kolkan kufaar quraish farmin hadirti ya muhamed inama xasala wali wali dhiyay oo oh, dhiyay oo oh, dadkan oo oh, ad ardag oo kuwedadang ad aragday gobsati daama may lumeena bi bimamaaga may lumeena asufahaau dad walmagarab eh dad wax magarab eh, eh oo dabaalin eh mis maangaabiyaale dhaama sufahaau dad maangaabiyaale bi bimamaaga lagumeen mina ununha noomiden guraysunide dad unoomid noomid eho walangorodaana yee yee dhaaden ee eh, may walase dadkiyohay kolley Eh, una dadadirnima e abcad anta adadir ilayna un hanindir biman hanindir asarta dadka adaga faali dadka noogobsati hanindir erin faqaala nabiy na may kagoolay sala allahu alayhi wasalam isiima dada oo haysasan eri laa ursilu ana oo kale melgadir ana madilaw hataa tursilu man cindakuma eri laa ursilu ana ana madilaw alasra an laga faalay an haysa maasindiyaw hataa tursiro ilaha kudiraasan man ha kudiraasan cindaku magdin haadi cusmaan i dabadan nohaysatan waljiliyata lilay inti dadkaasa kudiraasan namasindira bes baarsalo quraysh markaasa diren cusmaana wa macahu wa diren wa kaanuu cusmaan i dadkana jari ma casharatan tuman qof iyo haaden wa tuman qof iyo haaden wa fi rujuucihi rujuuci rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay salaatu wasalaam nabashadiis min alxudaybiyati kunagdiya nazala mehedegday aleyhi ala rasuuli rasul korsheena kadegday surat lfati surat lfati hakadegdi fafarix lmuslimuna muslimiinta ina fatana laka fatxa mubiina ayadaasa kadegdi suuradaasa kadegdi fafarix lmuslimuna muslimiinti faraxen cusmaan ali cumar langweri cumar ko dheega lii ayada laadijiye walka akri korsheela ka akri markaasa mari ali fatxun ya rasuul allah ilahi rasuulsheekan fatxu era korne mana lay dhibsadahay lang muslim e kooyay muslimiinta dhaagali iyo gaalada lang nage fatxi ero korneerisan mana kan dugulugulugu aha ali hada fatxun kan fatxe miya wari mana rasuulkana meeray huwa fatxun sulaxdan aragahayto fatxu faidika jar may wale hadii ada yani laka gacambinaan lakawaalay meel kasta dacwada beersada korto tumusinima degaalamaana laka eray degaalki bidka haykoodhi korkan dacwada gudbiysada korteen fatxu waala fadxinagasi marki demb seed cumar kusilahay manaa hadalki rasuulka na nagaay iyo walaa marki demb kusilahay may rasuulka kana nagdeeri manaa wal ogaadi marki demb ni fataha hay waclimu may ogaadina fafarix almuslimuuna hafaraxen bibushraa fatxi maka maka furawshe bishaaradiya kafaraxen oo sanadka dembiba sanadka saasoma sanadkiaba la furado doon waclimu muslimiinti may ogaadi anahum ana almuslimiina laabuda laakinan deegson injarna ay yadkulu ini galan ha maka galan lungumeno mana aminina hal aminin muxalidina halin ku hiiridaw ruusaum ilan quraanka ayadibansurunbasasakasheegay madashona hiiridaw bacda dalika markaas ka bacd bacda dalika almadkuuri rasuulka heshiisa gali malarneha heshiiskii marki gali bacdisha may laheliyo bacda dalika almadkuuri ahay kaas bacdishe ye asbaxa lmuslimuuna muslimiinti ahaaden axraaran kuxur e mada binaawi ahaaden meli fadan maraaya dacwadiyo sikasan gudbiislam yaruuxuuna araawayan wayaji-uuna kooyayan kayfa shaa sifadaayan maki galaayan aku bahaayan meelo kala seeda meel kasta mana kolkun arinti muslimiinti wiinati kis kistaas oo heshiiskaas la galiya dacwadii meel kasta rasuulka fidiyonagdi wacaduma may winaday nufuud nabiyi nabigu fulowsheeya winadi sala allahu alayhi wasalam fulowshe nufudu amrihi mana wacduma may winadi nufudu amri nabiy nabag amarshay fulowshe winadi sala allahu alay salam kaligiis amarshay fulow nagdi meel kasta deedow nagdi wa wakataba nabiyu kolka marki oo hasa fatxigi bu ahaa marki aranta sada ya yani waa may deertay may dhiiday muslimiinti lankumid aya may kooyay maki kooy abu buser lera abu buser abu buser lang lero basir abu basir abu buser lama yani abu basir lang lera ah, bahi may koy maka muslim ahay gaalidi hakusaab bahi madini koy shardagna may hay lang ali lanki muslim eho madini koy muslimintan koy inila nag lama qofa dirsilen kufaar quraish wal islamara ibda rasulkan koyna balanki ningofido fadaan lankoa nodumagay ning nagdo fadaan lan abu basir bes walan weriya ubas anhe nimanka balanka kala jare ini lanko lanago balankaan haytay ebalakidire makilakinage bes faylasadimalaweri yani sidiya lang nagi walan dhiibi lamadi gofa lakadari jidkasay marki maraayeen la dhugle wahay wasirka yani yani waa kay mafaahimang jidka marki maraayen geedka hoosis medo yirgalow nagade timir iwal saase aamaw nagadsun timirtiya dhangiibi balnyaala kufuri yani marki kolkun timirti aamaw la nagadiya reed seef yaalki soo meera alla seeftan sa fayl seeftan ad welig san ter mana sigaalka isun meera fayla ter seeftiya san faylat intaasi intaasa rigaala ka gali wilisha majabaa seefayl amaano nagadsun seeftan weliga oo kale seeftan oo kale maaragne itusi boortay itusi biyeeri bas seeftiyan dhiibi seeftiya sirin fiir fiiri lama qof gaale lagaranogda teeftesan fiir fiiri labooday teeftile kadhawd lamadi gaalki teeftan dhiibay kaw horta dili ki kalen roor gaari kalku roor lugaa wala kuday madini roor haka gali masaajidka soo hoodinyaa roora waa gali rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam lankan wala kunahoha arag yeeri mana lankan roorahay wala kunaho arag be soobakoy may layb kubilaaway muhamed ana dilina an naftay ma nool saaxibkayn walgeli inta leedo ku bilaabi mana bes abubasir tartiibtisaan gali madiniha gali koy bes walan weeri may ka gaariya lanka waa dalki la diray balanka mayn buriide balanka buriide fadaasa inaka musciru xarbin er rasulka xarbikiyan ka er xarbikiyo esa waa dadakin dirnay may hadan lankaan dirti may dili haddi heshiis baka jarnay gaalada qurays heshiis baka la jarnay xarbikiyaas wayla ummikaa le aadaa hilaageed bes markaasa meray habsaka naga habdan walka naga s marki kolku abubasir ogaadi ini lanag maraba n heshiiski balanki koy hal nagoyahay ini lanaga ogaadi iyo madinadiiba kudhuumadi kolku duurka gali jaftaasu gali shardagna may hay laali lanki adkin koy haning nagdo haytimay lanki mielkalaseeg haning nagdo shardag mahay kolku firidiya ilaahay furudoon duurkiasu gali kolku lamba muslim abujantal usunabahi sun madina makoyne abubakir mediroogi lataasin duurka gali kalkun waaba lamba muslime islaamo kalkun oo ha islaamoba madina hoo baseed wal nagi ogi ini la ogi maa baseedaw abubakir inta leere mana duurki kalkun dadka oo kuusun ba nagde kalkun may suubiyaayan duurkiaka jaran yani safareyki oo kureysha bad oo sham an safarta jidka an surmen walba shame safar oo bobsadaayan lay kufaar quraish dhiba ka nagasi sardigi sugahay dhiba ka nagasi meereen muhamed dadkan duhurka galahayaan sardag may hay lankeedkiinkoy ini hanagdamahayn ha sardigi sugahay hal sartaro hal buriyo dadkan duhurka garleha noobiyerin maanaa jikiba noogobdeen noogobsadeen bes abubasir iyo farninga lan fari kooyale wali meelka jartan don kooy muslimiinta dhaha kale malsan haysa malsan nagaw gaalo malsan nagaw malsan haysa jidkinisya gaalo yoon lanka furi frijki kalkun ilaahay ay furu doono tiyadheedi mamari oo shalay lang muslim lanagey cumarka u aaday rasuul alma ilaahay farijin furu doono isku dhaaf malahayn haliinko ay lama lanlagneeba ilaahay farijin furi is abubasirki idin shea nagde isla markiiba abubasir reed taarikhkiisaas mandheera najirida reed dhimid maana taarunyaana lugusheeko adis maraga abubasir sida weelay misdigaal hule intaas ogobdililay kistaas yarlaybahay intaasay taarikh islaamka kudhaadi res walyar jiridi waaba dhimadiba macnaa wakataba ila mulki dunya weli mayli sheegay meelka dhimigaajato markgaribadhimigheeg bes fursadaasa ilahay inta helide muslimiinta kalkun lama kooy isku kooye shardig shardigi oo dhibka hayna wal sabdi rasuulka oo beshiisba lagali maaha wakataba nabiy nabag abtugi ilaa muluki duwali dawliyaalki boqoryaalkood yan abtugi almujaawirati lidirsay libilaadi lcarabi lidirsay yadcu nabiy nabag anweraw hum almuluka anweraw ila lislaam ilaa dukul islam anweraw fa minhum min almuluki may kumid aha mga kumid ah slama islami wadalika kanajashi malikulxabashati ah wa may kumid aha mga kumid raddahu amanka radiyey raddan radigaaso jamiilan wanaagsan radi ka hiraqla hiraqli kaysar rumi ah walmuqawqis muqawqis oo kal xaakimi misra ah wa min almuluki may kumid aha mga kumid radda radiyey raddan radi radi radigaaso yani waa ka qabiican hum wahana huwa manka ihaanaysaday rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ihaanaysin وdalika kalxaris بn abi shumar oo kale bua alkasaniy qabilki kasani lnisbe wakisra waka kisra lfursi kisra lfursi oo kale bua wakataba nabiy nabag abtugi sala الlahu alayhi wasalam kolku rasuulka fursad iyo heli tumunsina horta kufaar quraysh islhl digaalka kala jari horti heshiis ma galne aduumaadka lahrisgo gali kolku fursad inga la heli wa kay wakataba nabiy nabag abtugi aduumaadka salklari farminga landire hasku islaama lil aslamu aslamu islaama badbaadasama ilahayna ajarkin lama tookisantiyeen farminga la diraw la nagri wakataba rasul rasuulka abtugi sala allahu alayhi wasalam ilaa muluki duwali dawliyaalki boqoryaalkood yan abtugi duwadaasoo almujaawirati lidirsaytay libilaadi lcarabi carab bilaadeda lidirsaytay yadcuu rasuulka nweraw sala allahu alayhi wasalam hum almuluka boqoryaalkaas oo gaalada nweraw ila lislam ila dukuul lislam islam galowsha nweraw fa minhum min adduwali dawliyaalkaas may kumidaha manga kumide eh, aslama huwa manka islaami wadalika kanajaashiyi maliki lxabashati kanajaashiyi najaashi oo kale bua kulu man malaka xabasha fahuwa najaashiyun waay lamba oo xabashba malik nagad iyo xiligii hormayleri jaray najaashi lerahay kan najaashi oo kale malikilxabashati xabasho boqorshohaay wa minhum min almuluki boqoryaalki oo farmeento landiri may kumid aha man ya kumid eh radda huwa manka radiyey raddan radi radi radigaasoo jamiilan wanaagsan hadal faylhanagi oo rasuulka marki farmeento injey hadal faylhan jawaabi radda manaa jawaabi lay man ya kumid radda jawaabay radda jawaab oo jamiilan wanaagsan jawaabi oo farmeento rasuulka jawaab faylaasi ay kumide ka hirala hiraliya kumide wa hiralaga ay maysar rumi reer rom maysar son e man malaka rom fahuwa kaysar o hirala lamba rom madax nagda zimankaas ma la jiray yani waqi masalan kaysar ama hirala rom mana maybuadkaliyaan iyo rom lagisay oo jawaabkiisasi may kumid aha inusa islaamosigi lankan hirala lero xadiiskisay dheereeye xadiis abi sufyaan kusheekoyahay macruuf tajriidka hadis kahay lama wasala kitaab rasuuli sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka wargadis marki deersa ilaa kaysara deerti iyo qaala kaysar kaysar may kagoolay unduruu fiiriya lama un haniinfiya min qawmi qawmi muhamed muhamed qomsi halkumiday axadan hanin weydiya lang muhamed dalgi oo qureyshe hanin weydii wara islaameer nasalu naxnu na suaalane hu yani waa kay ahay axad kaasa suaalane canhu can rasuuli can xaali rasuuli rasuulka hal shay warsadaane muxamadka halkii wali e warsadaade lanka qureysheala nin weydiyoy dadkana safare ahaayena shaman safaraayen shama ah ukumahay lankan leeraayo rum taysarka lileyn xiligaas shamti meelomay gumaysadaas xilagaas rumtasa gumaysadaas firyaanigaasa gumaysadaasay wa kana abu sufyaan abu sufyaan bin xarb lanka leeraw yamay haaday qabla islaamihi islaami abi sufyaan abi sufyaan islaamkiisa horteeda intuusan islaamna gaal waktigaas tahay yaki shami sham roogi waayo maca bacd lmushrikiina mushrikiinta bacligooda macaisha lajari fi tijaaratin ganacsi fise abi sufyaan oo kufaar quraish odayso hay safar ambahi iyo meelo joogi meelolaka arag kalku usi ah gureeshe halweroy fajaa-u dadki lakoyan ciidankiisay lakoyan kaysar ciidansay lakoyan b bi abi sufyaan ahaa werar walkin weraay marigaanokin weraayo wa biasxaabi asxaabi abi sufyaan abi sufyaan asaabtisiyan weran fasa'ala kaysaru kaysar suaali fasa'ala kaysaru kaysar suaalay h hu aba sufyaan ya suaali can nasab nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka abtirsha i nasabshay meel galaa suaali abtirshay ini dadka nasabshay hoose eyi ini nasabshay dadka sareeyay taasa warsadi ilan lankan kaysar lera ahlu kitaabu ambiyada meelakubiya iyo iya kase i tilmaanta kase wa can sifaati sifaati rasuuli rasuulka tilmaanyaalshiya suaali wa can aklaaqihi aklaaqi rasuuli rasuulka dabeecooyinshiya suaali وعan calaamaati نubuwati nabanimada calaamaadka warsadi faajaaba abu sufyaan abu sufyaan injawaabi hu hirakli injawaabi bianahu ana nabiya nabagba muktasifun huwa nabag inika tilmaamo way biha bilmadkuraati madkuraatkaska tilmaamay kuliha kuli lmadkuraati nasab fayla ku dhaladi sifilis faylat aklaaqdis faylat dacwad yani ini garaabada lahariidiyo dad amare ini runi sheego kusata gaalahay iligaas abi sufyaanka gaal ahay laakin soo gaalal laaba may la warsadayhin dadka oo dad kale abu sufyaan horaa la marsay dadki kalen gedaala lakumarsay dadki gedaal jaran isla jaran may laray ho is been sheego abu sufyaan been sheego maxamed walanhaynki sheego hanin sheegaa leri koraninku baada beentisuna dhaha kal abi sufyaanka kalkon lala hadlahay muhamed s bes sheegi muhamed manaha langnatabtay lakudhaladayo walbadan ala suaaliy axaadiiska kusheekoyahan yani goom shay langnaba tol shay dadkumid ho garaabigiis langado kor nabanaba sheegan sharci jare maya ma jara haye yani waa kay masalan dadki or ahaayaan ooba oh, diinta galan hakunagadaayalana sin galan lay sin galan haye yani runga sheege ha runga sheege rungado kor been makaar laakin hata balanka la jarneha wali waaladoonamoshitin saraaya oo oh, sabgaladaaya man tasu ini balan ofiya ogiyawaana hoosa taas bas insuurtowti ari mana ina walyar walka darsan taasa insuurtowti hataa balanka lajarna wali soobi doon moshi ogi rasuulka inti balan buriyaan ke taasa walaawayar insuurtowti ar walkala insuurtowaaye been sheego waaye sidii yaki sheeg kalku rasuulka wali haay o winaage low da yani waa ka garaabada ridioshe na amare kadaa na yani dadka daris ini winaag la sameeyo na wali winaage dhoma ka sheegi lakin yani wa masala ba markisaas sheegi bes faajaaba abu sufyan in jawaabi o irakli jawaabi bianahu ana nabiya ba mutaصifu inika tilmaamoy biha bilmadkuraati madkuraatkaaska tilmaamo nasa kudhaladi sifa fayleley aklaaq fayleley calaamaat nubuwa kuli walaagi nabalkasa in sheegi faqala iraklu irakli marki walaagi lan sheegi ahlu kitaab ahay mere in kana ma shay ayi taqulu anta ad abu sufyan huma bolas xaqan xaq hadii ay fasayamliku huwa muhamed milkii doon mawdica gadamaya kursigun an hada ka fadhi mawdic shay milkii dooneri manaa oo muhamed walaamka sheegay kaibuwa kursigun boortooyadin an hada kafadhi kursigun an kafadhi dhon usi noogobsado dooneri waan runganagati mana marka dembe kaysar iyo rom i kulli muslimiinta gobsaga boqortooyadii reer reer rom adduunka lamadaasan ka saraya may lera imbiraabiyateen lera imbiraabiyateen lamadii boqortooyiya lera adduunka xiligaas saas yani masalan maraykan ikadalin guda oo kale masalan maragna gaalad addunyada winaya bes ha maraykan baho liliheli bes waha liley maragna saas oo kale masalan saasu kalku may wiinayaayna gaalad nimankaasoy may adduunka kuwiinayay imbiraabiyaten lamadaas boqortooy rome iyo faris ee leerahay lamadaas aan ka sareeyo adduunka dhon yoon kuwiinaya kolka yani waa ka masalan maerayhinbo lamadii boortooy oo muhamed walaadka goolahay karun etaba meelin ala kafadhii doon isi gobsado doona waana nagati markide muslimiinta gobsadeen in kaana ma aladigi taqulu anta alkagolas ma kagolas xaqan xaq hadii ayiba fasayamliku huwa muhamed milkii doone mawdica gadamay gadami lutay boosiya milkii doon kursun anaad kafadhi boortooyda isi gobsado doone walakad calimtu ogaadi eri iragli hadlahay jawaabfay la biitiya kusheekoyaa nugda man radda raddan jamiilan tiyo mana si ho sida ka sheegay daydinta milkii dooneen walaqad calimta ogaadi anahu ana nabiya nababa anahu ana muhamad muhamad ba nabiyun nabi ay ogaadiyeli mabcuuun waana laabii doon hortubak wargabiyeli walaakin ma kuntu an mahana adunu anani ki malayaw anahu ana muhamada fikum bahadin ay carabdatiya naba laakubiye nlahayna ma ini naba laabii doon hortub ogaayeli kitaab saba qoreyda ahlu kitaab ahan injiila haysade inti injil lagnaskno injil malka naskay yani wa masala kitaabka quraanka lkanasak kolka injil asa bobel eraaya masala kitaab soo bobel eraaya yani injili wal injil nabi ciisa dintis injil haysana eraaya bobelo melo yaala waa macruf kitaab soo haysadan gaalada oo yani nasaarta leera kristaanka kolka reed yani waa walbedeli laakin kitaab mae kitaab mae walbedeli may walay tumum oob miro degda mas waafagaayaan kulis tib warbo ra'yi sanadkaas wala lagu bedele sanadkaas diin fail ma ibri waay mama may walay kamun bobel hob inta laaqi kad dadki afka ka ingiriis wala ka saayan akri hob akriya meerena kamun hob inta laaqi ka waan injilu leyin wala iswaafaga maragaas macna kan walaa gunayshe kan walaa gunayshe cinda ra'yihim lay ra'yigi walka gorodeen kitaabka yoba la bedeli mana injil yoba la nasa yoba bedelin wallay ka gorodeen kalkun kitaabka kaanu walayin akriyaayan dadka baraayan gaalada isbaraayan yor isbaraayan si disnisbaraayo ditiyo nisbaraayo mana kolka yani kesaaso oob kolka inti naba lahadiya ogaay walakad aclimta ogaadi anahu ana nabiy anahu ana muhamad nabiy ay ogaadi magaashin muhamad leraw mabcuusun lahadiya ogaadi walakin ma kuntu maan adunu kimaleya anahu ana muhamad sikum dhadi lahadiya magmaleya banu israail ala kudaabiye ogaay ma isin lasimdaabiya magmaleya kolka wa minhum min almuluki may kumida ma kumida rada radiyay radan radi radigaaso jamiila wanaagsan kahidad la idhaqla oo kale kaysar romi reer rom madax soonaha kaysar sooha walmuqawqis kalmuqawqis maligi muqawqis leraay okay kulu man malaka misr xaakimi misra kanilay kulu man malaka misr fahuwa muqawqis aw fircoon magaalasa laadi lamba misr madax nagadaw muqawqisa laqabsi leraay mis fircoon leraay kalku walmuqawqis oo kale lama dara almuqawqisu muqawqis lanki marki arag aki kitaaba nabiy sala allahu alayhi wasalam akriya qala huwa maqofis lirasuuli lankilaadiri irgidahay may ngaray ma manaca may reebi hu muhamad may ku reebi in in kana huwa muhamad hadi nabiyan nabi eyi an yadcuwa ini habaaro calaa man habaar khalafahu huwa manka khilaaf hu muhamad khilaaf ini habaar may ku reebi eri mana waakraja biyay muhamad b min beledi beledi muhamadku b ini habaar may ku reebi eri mana muhamed hoos xageyi qurayshti oo oh, usunada dhaladeen oo oh, yani waa masalan ba oo usa khilaafeen oo hataa magaaladii maka kudugadeen may in habaar waay ognaba ageeyi qaal faqaala rasuul rasuulki ma eray lasta faqaala rasuul ki la dersadi rasuul maana may lare lan la dersadiya lare mana mana yani shaniga ma i hadii rasuulka magaashi lagaado faqaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ini laro mana laakin hadi rasuulka kan hadi kisugahay melan melan dersadi lay faqaala rasuul hada kahora may sheeko saas oo kale dileleraya mathalan igo sado lanka akriya baardeer meelusa oo kale culumta waktigi hor lanka akriyi jiray sida lankoogo ilmasa lang akriya iyo sheeki oo saduson akriyaayo cilman akriya iyo may lerayin lanko duugwino en duugwino jahleho iyo baala afka fadheed habaal fadheed kalkun sheeki may lerayn sharki ingwedam waayo mana of kogda of kowin hoob ad argda waa kay eh, masalan ama nagolgeft walaa iskagaas ogta bis kolka sheeki asharki wali akriyo akriyo oo weli obsadaayo langeka alim entaafadheediley wali akriyo akriyo wal yar boor lahaali kolkan sheeki wali hawedoba melonsi oo kale konki rasuulkan oo kale kon fagala rasuul rasuulki may kagoolaya bis rasuul bahoob eegi langire sala allahu alayhi wasalam yari bis sheekreed meera fabana khilaafuhu yari ajarswao osaaalim eka yani mana arasul rasulka rasule shalce kahoob arasul leero sala lahu alayh wasalam leeraw iko o lankoldirtile isweho sala lahu fadaan kalkan hoob milinba sala lahu lankanka eri orta usumay ofka may la ogaay rasulka hoob ladeg magaashi walkasaliya la ogaay kalku rees sheeki ma ogaaday inti hoob mar arasul tanba sala lahu alayh wasal saaro waayay sala lahu alayh lilnhayna bus eri ini sidii lafadaay nhayna ogaade jarjas wedogali kol ofsuma jarto eri habana khilaafu erige fadana khilaafu madana walena malaya khilaafsi addaati eri mana anama ngalay lang aalime win ang malaya eri khilaafsi addaata jarjas wedogali kalkun sidii wadireed fakatan hade si arasulu sala lahu alayh salam leelaay ma e eh. lankumilindirsidi lay faqaala arasulu ki lidirsidi ma erey alasta ad mahani tashhadu anta ad kidiraw mahani lan yawma qawqifas ana cisa cise rasuullahi ini cise rasuul ilahi y ma garaato ha gire suna diintasbaailanjilahasideleelanka marige falimaada may lam yadcu huwa ciise an habaaro waay xujadi usisheen xuji kanagaad calaa qawmi qawmi cisa an habaaro waay xiina waktigi araadu iyo dooneen katlahu katla cisa cise dilshay marki dooneen mayn habaaro waay xataa rafaca allahu ilaahay korweelo hu ciise korweelo ilah ilalah in korwe nabilahi ciis wa korwe laogda dilshay marki doonanga iya kordhon nooli hadda nabiyaalka noola ka jar doon akhiru zaman dajaal dili doon macna dacwada afidii doon koi doon akhiru zaman shami melo dili doon kalkun reed saaso hadii ad leto manaa muhamed goomshimengabaaro ay leto ad ciise diintis mahaysato injiil mahaysato ha e marki oo ciise dilow shay goom shay habaar waayan mana kalkun jawaabki jawaaba kanaga eragday sidiyan jawaab lanka ergigasaas taas caqli lahadoln ba walilin sheegi jawaabsi qaala rajulki muqawqis leeraay qaala muqawqisu dhe muqawqis leeray sadagta runga sheegdi runtaw oob jawaabka tayin lagdi runtaw eh. antaada xakiimon lang oo xakiim aya egto xakiim may leeray man yalacu lumuura fi maxaliha lmunaasab lanka umuurta dijaw leeri lanka xakiim leere lanka hadalka meeli lanka sargali man yalacu lumuura fi maxaliha lmunasab umuurta lankadijiya maalka alamaas lankadijiya xakim kolka antaada xakiimunga esa lang xikmad lawa esa shay likatargali kasawa esa jaa huwa xakiimka suge kooyay min cindi xakiimin hadan mucamadka ka diray xakiim usa maskis toobada ka doordi maana min cindi xakiimin lang hakiim adisa kooya uma kataba huwa muqawqis abtugi linabiy nabagan abtugi sala allahu alayhi wasalam yaqulu muqawqis halka goolaw walakad calimtu an ogaadiyeen ana nabiyan naba kad bakiya huwa naba ini baagaadi ogaadi jintaoba sheegate wa kuntu an haadi laakin adunu an anikimalaya waxaadi anahu ana nabiya nabagaasoy yakruju huwa nabag ini habaho min asham lakubaho ambid hordhaangmay lakubi jiray shama lakubiyaay kolku ama sham lakubiya lahayma carab oo umawiyin e iya lakudhaabiya malahay walakad akramtu karaamoy rasuulaka lankiadadirtati ya karaamoy wabacadtu laka adi hakindiri bijaariyatayni abaalgud lama harir wa boqoryaalka sariiriyan walaa lamasra boqorka hooban seerto giseerto yani higaa boogdi nilay walaa lakasi kolku yani lama odoomadaakin gari oo min alibli reer ibliyin ah. ibliyin may larey qawmu fircoon fircoon goobshiwa wa laka adi hakin hadiyoy baklatan bakaloa tarkabu anta alkuraasa bakalo kuraas bakalona hakin diri lama kibroodna hakin oo jaariyasen lamadi odoomad towaato rasuulka baa kasuryeysay wa kanat sayidatu sayid oo mariyatu mari leraw may haatay mariyat lkibdiya ixda aljaariyatayni lamadaas gerdood toodi o haatay tasara nabiy nabaa kusuryaytidi alayhi salaatu wasalaam biha bimariya saa kusuryaytidi madoomay adlatared istimtaaca sawti fadaas nikaax man fadaas adisku leh kusurya sidaas ley unuga kudhalaas adi fadaas tasara nabiy sala allahu alay slam biha bimariya kusuryaysidi alayhi salaatu wasalaam faja'a diya mari lakoyti minhu min anabi nabaga sheelakoyti biwaladi waladi nabiy nabag unug sheelakoyti ibrahim alayhi salaam radia allahu taala canhu ibrahim famin mariyat lgibdiya ku ahaad awlaadiis rasuulka todoba lay mahayn ko may dhalay li may dhalay khadija ama yani ibrahim famin mariyat lgibdiyati laraay mariyat lgibdiya iya dhali domaytaasa dhali oo rasuulka kusuriyay sidi asilatun hadi asila kolku wa minhum min almuluki boqoryaalki may kumid aha manga kumida radda radiy raddan raddi raddi radigaaso qabixan hum wahana huwa manki ihaanaysaday rasuul allahi ihaanaysaday yasi sala allahu alayhi wasalam wadalika kalxaaris ibni abi shumar xaaris bin abi shumar oo kale bua alkasaniyi reer kasani lanasbey yani may kumid haysay lanko diblomaasa saxaabi jaliil mandiri oo miiliseeday iyo wargadanti kuqaadi ya dili lankan xaaris leedaw markise weerarti lakaqaaday muta gazwat muta sabay weerarlan qaaday may kale yani wakisra wa kumida kisra lfursi kisra usun may wa rasulka ilah sude wargadilindhiibi dato markid ogday min muhamadin rasuulillahi ilaa kisra inta kakornaaki aragaay wargadaba ma dhimaystirne ka tariga kagogday tarigl mana gugnimadiis manaa wargadnay wargadun hoob lakinseen oo hadal hun lakabilaawo on inti kudhamaada sugdo lafade mana iswaido magudhamaay maay kotug warse bilaawdao taanurka kdida ka dariga hoba dher manaha yani may tusiyaasi walaawayar yani dimanaanga tusiyaas kalkan lankan boqorka iswiinidi eh, kisrahay wargadi rasuulka sala lahu alayhi wasalam marki su bilaaway min muhamadin ilaa kisra marki haan lay roogibaba bobslay ka tarigi sabab sababta oo magaaga kiiday magaashin kumarisi ma manaa min muhamadin mahing marisi min kisra may ilaa kisra min muhamadin may ngarwaadi mana wargad marki lagoro ogda ka iku wala guraayan warmaasi yani waa ki masala marki wargado soomaaliya an lagoro ka socoto ku socoto ma taasu masalan kalku yani hoob ofka of wiin ayaa lang weeladka e farni un faraaso wargadon goraaso mis lang boqor e wargadon goraaso saas oo kale may nafade langka wiin ada ko wiin magaasha ini mariisad saasay ka rabta yani wa kay masalan hiblow hiblow aawte iyo wargado ka socodto waan ani oo socodto saasartolan baami hoob lanka lan bogor iimisaaso hiblow hiblow oo bogorkaane madaxgaane wargado ka socodto ani oo socod ada hoos ismartiis saasu mana kolka yani isu iswiinayahay kisra kisrana he rasul kayr kalkilaahi wardadirahay rasuulka kuwi rasuulka magaashay marisi min muhamadin aku socodto ilaa kisra waan socotee aw kisra usun iswiinayay aniba kuwi mari macnaa ana oo kisra ahaa oo adduunka boqortooyada lankinkasara ahaa carabtingumaysdaan lankakumid farminhayfra an magaashi kumaraysiye mana carabtingumaysdaan ila kumidaya emaderi heerkas magaaga maga kumaraysiye mana walka dib qobsadaysa tarig rasuulkan habaare meeray mazaq allahu mulkahu boqortooyadis ala ta tarig si wargadaan inta tarig boqortooyadis ala inta tarig unugosila ilahay kasalid sida weyl unugshila diliya markidin boqortooydiisi sida kabaabacdi mana asilatun hadi tan asilatun su-aal waay maada camilat qurayshun quraysh may soo bedi bacda an calimat marki ogaatay bibaycati ridwani baycat ridwan ogaatay lama calimat quraysh bibaycati ridwan khafat cala nafsiha faarsalat cusmana waman macahu ma shuruud sulxi sulaxki shardiyaalshay may haati min shuruud sulxi may kumid aha wadcu lxarbi ashri ashra siniin wa an annaasu bacdhm baclan intaasa kumide sabciinlila walay kubilaawo mada nazla cala rasuli rasul korshay maya kadegi sala lahu alay slam fi asnaai rujuci rujuuci nabiy min alxudaybiya maya kadegi wa naزlat alayhi surat lfatxi ahe kayfa asbaxa almuslimuna senghaaden bacda dalika sulxi senghaaden bacda dalika asbaxa almuslimuna axraaran yaruuxuna mada camila rasulu rasulka may suubi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may suubi markiden badi yani wa ka saas wa mada camila rasul rasulka may sug wakataba nabiy ila muluk dunya ila muluk duwali almujaawirina libilaadi lcarab ahy hal aslamu islamina la bal raddu bal minhm man radda raddan jamila waminhm man radda raddan qabixan khulaasatu sanati sadisa sinadki lihaad warshe koobon fi sanati sadisati sinadki lihaad min alhijra lgrog ya xadaasna hadaristay gazwatu banulexyaan iyo hadarisi liadrihim adri banulxyaan banulxyaan balamuriyowso darteed walam yakun fiha fi lgazwati azwada daadi xarbon mahaan uma azwat laabati uma xadaat azwat aabati adrsi xasalat may xasalay munaawashaatun dhoolotus iyo fiha fi lazwa azwad oo azwat laabil er dhoolotus iyo xasali dama isku turturaw uma uma xadaat gazwat xudaybiya dariski kharaja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheen bay ilayha ilaa maka makiyan bay wamacahu maca rasuli rasulka macashahin alfan wahamsa miatin kun i shan bool oo min asaabi asaabi nabiyi kumid an macashahin bilaa silaaxin ublangya bay famanacat qurayshan quraysha mancidayhu rasulka manhidi faarsala cusmaan cusmaan adiri lahum qurayshan diri liyucalima liyuclima huwa cusmaan sing ogaayo qurayshan ogaay bigazi gazi nabiy alayhi salaatu wasalam rasul gazi sing ogaayo ini cumraan bay faxbasa quraysh quraysh xabisi anahu cusman xabisi washacamay faafay cinda lmuslimiin anah ana cusman ba huwa cusman in dili fabaayaca nabiy nabo labalantimi sala allahu alayhi wasalam asxaab asaaba nabiy labalantimi taxta shajarati ridwan shajaradii shajaratu ridwan lera hooseka labalantimi cala an laa yafiru asaabtan roorna fi lxarbi xarba hati galantan roorna fakaafa quraysh quraysh obsati wacugida may lacagday bayna alfarigeyn muslimiinta iyo may quraysh laabiyo may lacagday sulxun heshiis bishuruudin maca shuruudin shardiyaalo lalgab minha min ashuruudi may kumida walxarbi arba dijoshi casra sanawaat muslim dijaw wataminu naas dadkin isdhexmaraano is-aaminan farajaca lmuslimuna muslimiintia naglen wanazalat fi atnaai rujuuci rasuuli rasuulka nagashidi sala allahu alayhi wasalam dhahdiya maha degday suurat lfatxi suurat lfatxi adegdi fafarax almuslimuna muslimiinti faraxen wabacda hada sulxi heshiiskan ka bacdishi asbaxu ahaadeen muslimiinti acraaran xuriyaali ahaadeen yadabuna tawaayaan wayaji tooyaan xaysuma melal meelisha uya doonaan wamtada may teegmay nufud rasul nufud amri rasul rasulka amal shay fulow shay ya teegmi meel kas amal shay kufulow nagadi wamtada may teegmay nufud amri rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka amal shay fulow shay ya teegmi fakataba huwa rasulkan abtugi almuluka boqoryaaliyan abtugi yadcu rasulkan weerahum almuluka boqoryaalkan weeraw ila llah ila diin lislam ila diin ila dukul diin diinka loosan kuwelaw diinkaasoo alislamiy lagnisbay aslama waaslama bacduhum bacd lmuluki boqoryaalki bacdigood ya islaamen kanajashiyi najashi oo kale dadka islaamen boqoryaalka may kumide najashi kumide wallahu aclam